alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed mowduucii aynu xalay ku jirnay baynu in sha allahu tacaala caawana sii wadaynaa oo muxaadarada cunwaankeedu uu ahaa maada tacrifu can الshiica marka wax ka mida xalay waa ka warrannay laakiin wax badan oo ka mida ayaa warkeedii inoo dhimayay e, waxyaalaha laga og yahay ay ku sugan yihiin ka waranka laga warramayo nimanka la yidhaahdo shiicada khaasatan raafidada aad iyo aad bay u badan yihiin waxyaalaha ay ku sugan yihiin waxaa ka mid ah inay sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam inay dafirayaan mooyaane ashkhaas kooban oo midhara waxay soo wariyeen mooyaane wax kala aqbali maayaan maadaama saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam badankoodii ay gaalaysiiyeen axaadiistii ay soo wariyeenna qaadan maayaanoo ma aqbalayaan saxaabada waxay ka soo reebeenna waa innagii soo aragnay iyadoo riwaayaadku ay kala duwan yihiin oo mar ay leeyihiin saddex ay ka soo reebayaan marna afar marna shan marna toddoba markaa saxaabadii kale daaqadda maadaamay ka saareen wax alla waxay soo naqliyeenee sheegeen mid ay qaadanayaan oo aqbalayaan maaha ashkhaasta ay soo reebeenna sunnada waxay ka soo wariyeen waa qadar kooban marka halkaa waxaa ka imanaysa in sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo axaadiistii nebiga ee tirada badnayd inay haalibkoodii ay markaa inkirayaan oo beeninayaan oo aynay aqbalayn qur'aankii baabay yidhaahdeen waa la beddelo waa muxarafo siduu ilaahay ku soo dejiyey ma ahee bal maxaad u malaynaysaa sunnada waxay ka odhanayaan haddii kitaabkii ilaahayba ay badbaadin waayeen taxriifka kitaabka ay sheegeen oo ay yidhaahdeen kitaabkii waa muxarafo waa la beddelaynaa qaar markaa mucaasiriin oo nooli waxay doonaan inay dafiraan oo yidhaahdaan annagu ma qabno riwaayaadku inay kutubta ku yaalliin sidaa sheegaya kutubtayada ku yaalliinna sheegi mayso inaanu ictiqaadsanayn haddiise laga tegi waayo taxriifka waxaannu u jeednaa xagga macnaha la bedele dadkay doonayaan inay qaldaan caqiidadooda inay ka been sheegayaan inay caqiidadooda ka been sheegaanna waa arrinay ka diin yeeshaanoo marka horeba diin ahaan u aaminsan yihiin oo waajib diini oo saaran inay tahay ay u qabaan oo waa taqiya horaynu u soo sheegnay waxyaalo badan oo aan xagga macnaha in taxriif lagu sameeyey aqbali karin bay ku hadleen waxay yidhahdeen suurado badan baa qur'aanka laga saaray suuratulkhalci meeday bay yidhahdeen suuratulwilaaya meeday bay yidhaahdeen suuradaa ka maqan aayaadka ku yaalla tartiibtii waa laga beddelo waa laysdaba mariyey yidhahdeen meelaha qaarkood horaynu wax uga sheegno kelmado ka midoo laga saarayna waa jiraan bay yidhahdeen oo suuradda suuratulinshiraax alam nashrax waxaa laga saaray bay yidhaahdeen wajacalnaa caliyan sihrak aayad ku jirtay ahayd bay yidhahdeen kutubahoodaana qoraya calina waxaannu ka yeellay sihriga yacnii kaadla la xididka ahaydee inanta kaa qabay nebi muxammedow sala allahu calayhi wasalam ayaanu ka yeellay cali meelo badanoo aalalbeyti iyo waxaqahum laga xadfay oo badanna waa jirtaa bay yidhahdeen inta jumalka iyo aayaadka iyo kelimaadka ay leeyihiin waa laga saaray waa badan tahay suurado gaarana waaba sheegeen musxafkii faadimana waa kuwa yidhiba dee ka akhridaan saddex laabkii buu la ekaa kanna xaraf kagama jiro oo tol hadda maxaa ku yaallay miyaan laa ilaha illa allahuna ku qoray xaraf kagama yaalla yidhahdeen oo allahna kuma oolmiyaa maxaa ku yaallay markaa kutubahooday waxaasiba ku yaalliin marka dadkaa la doonayaa in la qaldo marka la leeyahay waxaa ma qabno taqiyaana loo leeyahay oo caqiidadii baa laga been sheegayaa in caqiidada laga been sheegana wax ilaahay loogu dhowaanayay agtooda ka tahay oo taqiyadu waa waajib bay leeyihin marka sunnadii nebigana sala allahu alayh wasalam sidaas ayay u inkirayaan ashkhaas macduuda oo koobani waxay soo naqliyeen bes bay aqbalayaan waxyaalaha kaley ku jiraan waxaa ka mid a shirki iyo cibaadatlqubuur inay ilaahay u shirki sameeyaan xabaalahana caabudaan waa ciddii ugu horraysee la timi in xabaalaha la dhiso masaajidda laga samaysto shiicaa la timi masaajidday ka dul samaysteen way dhiseen way ku tukadeen way ka barakaysteen waa ku dawaafeen waa dhunkadeen waaba u xajiyeen tawasul baa looga jeedaa rabbaa loogu dhowaanayaa bay yidhaahdeen waxyaalaha la samaynaayo ee tacalluqa asxaabulqubuurka lagu tacalluqaya ah iyagaa baabka a'immo ku ah iyo imaamiyaal suufiyadu waa kaga dayatay a'immadiiyo imaamiyaalkay u daba joogaan waa shiico qoladaasay u daba joogaan waxay u qabaan dadka xabaalaha ku jira in la baryo inay bannaanto mashruuc tahay saasay u qabaan shirki wax la yidhaahdana ma noqonaysa bay yidhahdeen waa baryista la baryaayo asxaabu lqubuurka waa gowraca wax loo qalayo ee iyaga wax lagaga doonaayo ee lagu weynaynayo waa nadarka loo nadraayo waa tawaafka lagu tawaafayo waa xajka xabaalahooda loo xajinayo mashaayikhdoodii hore sheikh ka mid a waxaa la odhan jiray almufiid ibnu nucmaan waxa uu dhintay afar boqol iyo saddex iyo toban markay hijiradu ahayd kun sano wax ka badan ayaa laga joogaa geeridiis waagaasuu kitaab qoray waa qarnigii afraad wuxuu u bixiyey manaasiku xaji lmashaahid sida xabaalaha loogu xajiyo xajka waxaa la sharciyeeyey in beytka ilaahay loo xajiyo walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila raafida waxay la yimaadeen iyo shiico in xabaalaha loo xajiyo qarnigii afraad markay kutub ka allifayeen bal maxay ku dareenoo intaa ile mar walba bidcadu waa siyaadaayo waa korodhaa halkay maanta maraysa suufiyadu waa kaga daydeen oo xabaalaha in loo xajiyo qaar sunna u abtirsanaya oo suufiye ah ayaa yaga laftoodu qaba xabaalihii dhisay masaajidda ka dul samaystay ka barakaysanaya dhunkanaya ku dawaafaya u xajinaya gargaar weyddiisanaya yacni xoole ka doonaya mahmaahaha soomaalida waxaa ka mid a mahmaaha yidhaahdeen xabaalo waalid baa xoolo laga helaa waa mahmaah xabaalo waalid baa xoolo laga helaa dadka qaarkood xeryay ka dul ooteen nin baa wuxuu sheego uu yidhi xabaashii awowgay markaan dhallinyarada ahaa xeradan ka dul ootay weli waa oodanta waa xero dhagxan ka samaysan buurahaa oday ku aasan weeye oo u abtirsado waxaan arkay unbuu yidhi odayaal waaweyn oo xero ka dul oodanaya anna waa ku daydoo xeran ka dul ootay dhagxan ka samaysan weli waa oodantay buuhi xoolihii buu ka raadinaya haddaad barido waxay leeyihiin shirki noqon mayso dhibina kuma jiro bal hadda kuwooda mucaasiriintaa kuwii horeba iska dhaaf imaamkoodii casrigan shiica nooleeyee boorka ka tumay ee isku dubbarriday khumayni weeyaane calayhi min allaahi maa yastaxiq wuxuu yidhi ina ashirka huwa talabu alxaajati min gayri illaahi maca alictiqaadi bianna hada alghayra huwa ilaahu wa rabb وأma إida طلba الxاaجaة min الغyr min غayri hada الاعtiقاad falaysa bالshirk وlaa farqa fi hada الmaعنى bayna الxayi والmeyt wلihada low طلba أxadu xاajaتh min الxaجar والmadri laa yakunu shirkan kitaabkiisuu qoray kashfu اlasraar ee khumayni uu qoray ayuu hadalkaasi ku yaalaa safxadda soddonaad wuxuu yidhi dan inaad weyddiisato oo aad barido cidaan ilaahay ahayn shirki waxay noqonaysaa markaad u aaminsan tahay inuu isagu yahay mid wax abuura isagu mid wax arsaaqa inuu sidaa yahay markaad ka qabtee sidaa ka aaminsan tahay ayay shirki noqonaysa ee khaaliq iyo raasiq inuu yahay haddaanaad ka aaminsanayn shirki ma noqonayso farqina ma kala laha ka nool iyo ka dhintay saas aawadeed haddaad dhagax barida buu yidhi dhagax iska daa markaysagaa waxa yacnii ruux markaa dhintay iska dhaaf dhagax haddaad barido aad dhagaxow ii gargaar dhagaxow wax isii dhagaxow kurbada iga qaad shirki maaha buuhi waayo dhagaxan inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay ma aaminsani hadalkiisa markaad eegto wuxuu ku tusinayaa laata iyo cuse haddaad barido ma u qabtay laata iyo cuse inay iyagu khalqiga abuuraan mise umaad qabin haddaad u qabto khalqiga yagu inay abuuraan gaalnimay noqonaysaa inuu khaaliq yahay rumaysadkaad ka rumaysantaad ku gaalowday baryada ma aha laakiin khaaliq iyo raasiq haddaanaad u ictiqaadsanayn inuu isagu wax abuuro oo laate iyo cuse wax abuurayaan haddaanad u ictiqaadsanayn si kastaba u baryo shirki ma aha dhibina kuma jiro idan mushriki alcarab maxay ku gaaloobeen mushrikiintii carbeed ila umay aaminsanayn ashyaadan ay qurbaanka u samaynayaan ee gargaar weyddiisanayaan ee ay baryayaan inay iyagu wax abuuraan oo iyagu wax arsaaqaan umay qabin aayado badan oo qur'aana ku soo arooray oo sheegaaya marka la weyddiiyo mushriki alcarab cirka yaa abuuray dhulka yaa abuuray idinka yaa idin abuuray yaa mulkiye markaa khalqiga yaa umuuraha debera inay odhan jireen allah allah allah allah odhan jireen khaaliq kalaan allah ahayn may sheegi jirin rabbi uun inuu khalqiga abuuro bay u qabeen caqiidadoodu saasay ahayd aynay sheegayeen waxayse uga jeedeen markay baryayaan ama qurbaan u samaynayaan ama gargaar weyddiisanayaan inay ilaahay u dhoweeyaan siduu ilaahayba uu yidhi والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ashyaada ilaahay sokodii ay caabudayaan waxay u caabudayeen rabbi ha ydiin dhoweeyaan bay u caabudayeen waa shirkulwaasita culammaduna waxay ku soo naqliyeen noocaasi inuu shirki yahay oo diintii mushrikiinta uu yahay bay ijmaac ku soo rareen waxay isticmaalaan in xabaalihii loo xajiyo xabaalaha la dhisayo masaajidda laga dul dhisaayo waa waxay markaa bidco yagu ay la yimaadeen weeye raafidadu cid kastaaba ha kaga dayatee kutubtii hore ee shiicada haddaad eegto waxaa laga helayaa riwaayaad ay sheegayaan taasi inaanay bannaanayn oo markaa kutubahoodii laftooda ayaa qaarkood markaa khilaafsan yihin oo radinayaan waana la yaqaanaa kutubtooda markaa waxaa ku sugan tanaaqudaad badan baa ku sugan waxay meel ku diidayaan oo ay gaalnimo ku sheegayaan baa haddana meel kale laga helayaa iyadoo sida kale ay tahay axaadiista nahyaysa yacni qabriyada in la dhiso amraysa in la dumiyo waxa laga dul dhisay kutubta shiicada laftooda waa ku qoran oo xadiiskii caliy bnu abi aalib kutubahooda qaarkood baa qoraya marka waxay ka mid tahay tanaaqudaadka ku yaalla ayay ka mid tahay kutubtooda waxaa ka mid a waxyaalaha ay ku sugan yihiin inay xusaan maalintii xuseen la dilay radia allaahu canhu ardaah xusayn ibnu caliy isagoo madluuma la dile xaqdarraana lagu dilay oo marka la dilaayo dee wuxuu doonay arrinkii inuu ka baxo waa laga yacni markaa xoog roonaaday waxaana la doonay ilaaba ilaa in la qafaasho xataa wuxuu yidhi markaa yaziid ii geeye ninkii dilaayey ee ciidanka watay wuxuu yidhi maya markaa adigoo gacantayda soo galo saan doona aan kaa yeelo mooyaane yacni adigoo xorriyaddaada ku soconaya teg mayse markaana ma'muun ma ahayn inuu dilaayo kama aamin qabin inuu dilaayo marka isma dhiibin xataa wuxuu yidhi aan iska tago waxaan waa ka baxaya waa iska tegayaa farantaan qabanaya farahayga qaada waa laga diiday calaa kulli xaal culammada ahlu sunnuu say qabaan dulmaa lagu dilay ha qaldama marka hore laakiin dulmaa lagu dilay marka dambe maalinta caashuurada ayay xusaan waa tobanka bisha muxaram ama sekadadku u yaqaano maalintaa waxay sameeyaan inay isu soo baxaan oo ay baroortaan oo ay ooyaan oo ay isgaraacaan oo ay iskaga dhiijiyaan oo carruuraha ay kaga dhiijiyaan oo dhiigga ka soo daayaan hadda maahoo keliya inay barooranayaan baroortuna marka horeba iyaday xaaraantahoo kabaa'iru dunuubka ka mid tahay baroorkeliya ku joogi maayaan sannad kasta oo maalintaasi waa u baroor waa laysu soo baxayaa waa la ooyayaa waa laysku ugaamayaa waa laysgaraacayaa silsiladay saa isula dhacayaan mid waliba isagu isagaa isla dhacaya markaasaa dhiiggu shalalaxdaa guraya oo dakarrada iska sii daynaya marya jeexjeexoo keliya ma aha madaxa iyo jidhkaba way isgaraacayaan dhiiggaa shalalaxdaa guraya raggu waa isa soo feedha qaawinaya iyadoo dhiiggu wada caseeyey ilaa wejigooda ilaa calooshooda ilaa dhabarradooda oo ay sidaa u fara badan yihiin oo wada dhiig cas yihiin bay isu soo baxaan meel walay joogaan waa nooca iyagoo keliya ma aha carruuraha yarare dhashay way soo qaadayaanoo middi baa lagu sarayaa dhiiggaa laga soo daynaya musiibadii xuseen ku dhacday ee maanta la dilay ayaa la doonayaa in lala wadaago sidaasaana carruurta lagaga dhiijinayaa carruurtii yarayd baa aan wax alla waxay kasbatay jirin ayaa markaysaga ooyaya dhiiggiina sidaa shallax uga leeya jidhkoodii xaqdarraa lagu jeexaya midiyaa loo sitaa carruurahooday dhaleen bay saa u jeexayaan ma dad kale ay caana u lisayaan yaa baroorta noocaasay ku jiraan jidhkoodiina ay saa u garaacayaan waa aqoon darro caqli iyo sharcina ku tusin maayo midnaba waxa ay samaynayaan sharci sheegay ma jiro ee sharciga xaaraan bay ku tahay waxa ay samaynayaan waa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay caqli ku tusinayaana ma jiro oo waxa ay samaynayaan xuseenna waxba u tari maayo yagana waxay u taraysaa ma jirto dembi waxaan ahayn kama dheefayaan iyo dhibay naftooda dhibaan waxay qaarkood yidhaahdeen markii arrinka noocaasoo kale ay ka hadlayeen waxay yidhaahdeen xuskaa xuseen la xusaayo ee maalintaa loo barooranayo waxay ka mid tahay camallada kuwa ugu fadliga badan kitaabkooda la yahaha wasaa'ilu shiica juska shanaad saddex boqoliyo sagaaliyo siddeetan iyo kitaabkooda kale la yidhaahdo furuuculkaafi juska koowaad safxadda shan iyo sagaashan iyo kitaabkooda kale la yahaha tahdiibulaxkaam juska koowaad laba boqoliyo toddobiyo labaatan intuba waxay qorayaan yacni waxay ka mid tahay maalintaa in la xuso saxaabadana la nacdalo min afdali alqurbaat inay tahay wax rabbi loogu dhowaado waxa ugu fadliga badan inay ka mid tahay waxaa kaloo qaar ka mida ay yidhaahdeen sida kitaabkooda ku qoran alaayaat albayinaati la yidhaahdo waxay ka mid tahay tacdiim shacaa'irtii ilaahay la weynaynayo waxay xaqdarre u deliishadeen dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub in waxaa la sameeyaa shacaa'irta ilaahay oo la weynaynayay ka mid tahay yidhahdeen khumayni wuxuu yidhi ina albukaa'a calaa sayidi الshuhadaa'i calayhi الsalaam wa iqaamaة اlmajaalis اlxusayniya hiya alatii xafidat اlislaama min arbacata cashara qarna sayidu shuhadaa oo xuseen ah in loo ooyo fadhiyada lagu xusaayo in la oogo waa tii islaamka xafiday oo ilaalisay afar iyo toban qarni bay islaamnimada ilaalinaysa oo maxay islaamka u tartay islaamka iyo muslimiintu maxay ka dheefeen caqli iyo sharci midnaba ku tusin maayo waxa ay samaynayaan malaa'igtay xataa ku been abuurteenoo waxay yidhaahdeen qabriga xuseen ilaahay wuxuu u xil saaray oo u wakiishay afar kun oo malag oo ka dul ooyaya ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo kutubo badanoo kutubtooda ka mida ah waxaa qoraya wax deliilay u sheegayaan iyo waxay u hayaan toonna ma jirto kutubahooda qaarkood waxay qorayaan baroorta inaanay bannaanayn oo kitaabkooda tafsiirka layaha tafsiiru saafi waa tafsiir raafidadu leedahay markuu fasiraayo walaa yacsiinaka fii macruuf wuxuu ku fasirayaa ana nabiya sala allahu alayh wasalama baayaca annisaa cala an laa yusawidna hawban walaa yashquqna jayban walaa yunaadiina bilweyl nebigu wuxuu kula baayactamay dumarkiioo bayco kula galoo kula ballamay inaynay mare madoobayn markay musiiba ku timaaddo maryahana ay jeexjeexin hoogna aynay markaa u yeedhan tafsiiru saafi baa qoraya aayadda tafsiirkeeda furuuculkaafigu wuxuu qorayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam faatima u dardaarmay idaa ana midtu fala takhmishii wajhan walaa turkhii calaya shacran walaa tunaadii bilweyl walaa tuqiimii calaya naa'ixa kutubahoodii baa qoraya furuuculkaafi nebigu inuu kula ballamay oo ugu dardaarmay faatima inaynay u barooran sheekha shiicadee la yidhaahdo ibnu baabaweyhi la yidhaahdo ee assaduuqa ay ku laqabaan waa culammadoodii horuu ka mid ahaa afartooda kitaabee ugu muctamadsanna mid ka mida waa ka allifay man laa yaxdurhu alfaqiih afar kitaab baa kutubtooda ugu qiimo badan yaga agtooda xagga marjacnimada afarta kitaab mid waxaa la yidhahdaa alkaafi oo waa kay bukhaariga la tartansiiyeen midna waxaa la yidhaahdaa man laa yaxduruhu alfaqiih oo ibnu baabaweyhi baa leh ka horena alkulayni baa leh midna waxaa la yidhahdaa alistibsaar midna waxaa la yidhahda tahdiibu alaxkaam labadaa dambana adduusi ayaa leh ibnu baabaweyhi wuxuu yidhi min alfaadi rasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam alatii lam yusbaq ilayha anniyaaxatu min camali اljaahiliya baroortu yacni gaalada shaqadoodii iyo camalkoodii bay ka mid ahaatay man laa yaxduruhu alfaqiih juska afraad laba boqol iyo koob iyo toddobaatan ilaa laba boqol iyo labaiyo toddobaatan kutubo badan oo kutubtooda ka mida oo baroorta ka digaya oo tilmaamaya inaanay bannaanaynna waa jiraan waxaa ka mida waxyaalaha ay aaminsan yihiin marka ay qabaan cali iyo imaamiyaalku waa alqur'aanu naatiq bay yidhahdeen qur'aanku waxu u qaybsamaa bay yidhaahdeen saamit iyo naatiq qur'aan aamusan iyo qur'aan hadlaaya qur'aan ka hadlayaa waxa weeyaan bay yidhaahdeen waa cali iyo imaamiyaalka weeyaan bay yidhahdeen oo waxay yidhaahdeen cali baa wuxuu yidhi haadaa kitaabullaahi asaamitu wa ana kitaabullaahi annaatiqu yacnii musxafkaasi waa kitaabkii ilaahay aamusnaa way ku been abuuranayaan cali qur'aankii wuxuu ay yidhaahdeen wuxuu yidhi waa kitaabkii ilaahay aamusnaa wa ana kitaabullaahi annaatiqu anna waxaan ahay buu yidhi siday ka sheegayaan been bay ka sheegeene kitaabkii ilaahay hadla ayaan ahay wasaa'ilu shiica ayaa qoraya juska toddobiyo labaatanaad safxadda afar iyo soddon waxay kaloo soo wariyeen inuu yidhi ala'immatu calayhim asalaamu hum alqur'aanu nafsu imaamyaalku iyagaaba qur'aankii ah kaafigaa qoraya juska koowaad safxadda boqol iyo afar iyo sagaashan kutubo kaloo qorayaana waa jiraan laakiin kitaabkoodii ugu muhiimsanaa ay lahaayeen kutubtayadu ugu saxiixsan yahay ayaaba qoraya ala'imatu calayhim asalaamu hum alqur'aanu nafsuh dee taasina waa baatil sidee waxa weeye markaa bashar uu noqonayaa qur'aankii ilaahay uu noqonaya ila qur'aanku waa kalaamullaahi weeyaan waxay qabaan imaamiyaalkoodu inay macsuum yihiin oo aynay dembaabin oo wax qalada iyo wax dembiya marnaba aanay ka dhici karin xataa sahwi ugama dhici karta bay yidhahdeen ma sahwin karaan yacnii cismadii heerkaasay gaadhsiiyeen inay yidhahdaan macsuum bay yihiin mana qaldamaan mana dembaabaan shiikhooda majlisi la yidhaahdaa waxa uu yidhi iclam ana alimaamiyata itafaquu calaa cismati ala'immati calayhim asalaamu min adunuubi sagiiriha wa kabiiriha falaa yaqacu minhum denbun aslan laa camdan walaa nisyaanan walaa likhaطa'in fi اta'wiil walaa lilishaa'i min allahi bixaarul anwaarka juska shan iyo labaatanaad laba boqol iyo koob iyo toban ayaa qoraya yacani waxay isku waafaqeen buu yidhi imaamiyadu waa raafidade a'immada labiyo tobankay sheegayaan inay macsuum yihiinoo dembi oo dhan iyo qalad oo dhanba ay ka dhowran yihiin wax dembi marnaba kama dhaca bay yidhahdeen badheedh ugama dhaco halmaanna ugama dhaco ta'wiil ay ku khata'eenna ugama dhaco sinaba ugama dhici kara bay yidhahdeen dee warkaa ay sheegayaan ay ka tilmaamayaan imaamyaalkooda nebiyadii derajadaa ma haysan oo nebiyadu wax waa ilaawi jireen waa sahwin jireen fanasiya walam najid lahu casmaa baa allah yidhi nebi aadam markuu sheegaayey wuxuu allah yidhi fanasiya walam najid lahu casma waa ilaawe iyaguna waxay ku leeyihiin imaamyaalkaygu waxba ma ilaawaan oo bashar miyaynay ahayn ma malaa'ig ba nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wakhtiyada qaar buu wax ilaawi jiray ama sahwin jiray innama ana basharun ansaa kamaa tansawun baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam salaadduu ku sahwiyey dabeedna wuxuu yidhi waxaan ahay bashar baan ahay sidaa wax u ilowdaan si la midaan u ilaawaa baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam faidaa nasiitu fadakiruunii markaan ilaawo i xasuusiya nebiyada qalad inuu ka suura yahay waxaa ku tusinaya wacasaa aadamu rabbahu faqawaa khata inuu ka dhici karay ku tusinaysa cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa alaayaat cafa allahu canka lima adinta lahum xataa ijtihaad kuma khata'i karaan bay ku leeyihin imaamiyaalkoodu innaba qalad kama suuragal ah bay ku leeyihin dee derajo derajadii nebiyada ka sarraysa ayay siinayaan saynu horeba u soo aragnay cismadaa ay sheegayaan oo ay leeyihiin waa macsuumo saasay u dhowran yihiin wax daliilay u haystaan ma jiro waxay dooneen inay u deliishadaan aayadda suuratu suuratulaxzaab ku jirta waa qayb aayad ka mid eh innamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albayti wayutahhirakum tahiira ilaahay wuxuu rabaayoo qudha inuu qudhunka idinka tegsiiyo ahlu baydow uuna idin tahiro tahiraad idin tahiro ayuu rabaa markaasaa waxay yidhaahdeen rijsiga waxa looga jeedaa khata'aa looga jeedaa marka a'immada aalu baydku ma khata'aanu ma gefaan aayaddanna wax daliili uguma jiro waa qayb aayad ka mid ah aayad kaamiloo dhammaystiran weliba ma aha aayadaha ka horreeya iyo aayadda ay ku jirtaaba waxay ku saabsan yihiin zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam aayadda ka dambaysana waxay ku saabsan tahay zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam afarta aayadood iyo aayadda ay ku jirto intuba waxay ku saabsan yihiin oo lagula khitaabaya zawjaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluula ilaa laga soo gaadho inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum اrijsa ahla اlbeyti wayuطahirakum taطhiira wadkurna ma yutla fii buyuutikuna min aayaati اllahi wاlxikma ta kale alrijza jisiga aayadda ku jira khaطأ loogama jeedo qur'aankana kuma soo aroorin rijzi iyadoo khaطأ looga jeedo alkhaطأ fi lijtihaad rijzi maaha rijzigu waa maxay waa annatn waa qurunka qurunkiiyo nijaasta weeye ijtihaad in lagu khata'aana rijsi ma aha mawdicu rijsi ugu soo arooray alkhata' fi lijtihaadna la heli maayo laa fi kitaabi illah walaa fi sunnati rasuuli illahi sala allahu alay wasalam rijsigu mar wuxuu u soo arooraa iyadoo looga jeedo gaalnimada faijtanibu rijsa min alawthaan marna wuxuu u soo arooraa macaasida iyo shirkigoo wada socda iyadoo looga jeedana mar buu u soo arooraa inama alhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali shaytaan mawdican mutacayin uma aha in la yidhaahdo dembi baa looga jeedaa oo dhan waa midda kale iraadada aayadda ku soo aroortay waa iraada sharciya laa iraada qadariya oo sharci ahaan buu sidaa idinla doonayaa oo idinka rabaa baa loo jeedaa wallahu yuriidu an yatuuba calaykum iraadadaasoo kale waa iraada sharciya tanna waa iraada sharciya iraadaduna labada noocba oo ugu soo aroortay nusuusta qad aradtu minka ahwana min dalika an tushrika bii shay'an faabayta ila an tushrika bii shay'an xadiiska saxiixa qad aradtu minka waxaa loo jeedaa iraada sharciya marka mid waxa weeye cismo ay aayaddu faa'iidaynayso saas yadaa baynu ahayd ta kale aayaddu ahlulbayt bay sheegtay ahlulbaytkana zawjaadkii nebigaa ka mid ah siyaaqaana caddaynaya ta kale ahlulbayt oo dhan baa la sheegay yaguna labiyo toban imaam bay ku gaar yeeleen ahlulbayt hadday tahay ahlulbaytkao dhan maxaa loo odhan waaya wada saas haddii la yidhahdo ahlulbaytkao dhan baa sidaasana waxaa ka dhalanaysa ilaa yowmi alqiyaama ahlulbaytka jiraaya inay macsuum yihiin walaa qaa'ila bihi cid tidhina ma jirto ta kale cismadu maxay ugu gaar noqotay xasan iyo xuseen maxaa tafiirtii cali ee kale looga gaar yeelay marka labadooda laga yimina maxaa tafiirta xuseen mid mid ka mid ah oo isdaba jooga markaa loo loogu gaar yeelay sagaal tafiirta xuseena maxaa loogu gaar yeelay oo walaalihii aan la wadaagin mid walba walaalihii lama wadaagaya xuseen baa macsuumay ku leeyihin cali iyo xasan iyo xuseen macsuum markay ka dhigeen ayay haddana waxay yidhaahdeen cali ibnu xuseen baa macsuuma awlaaddii kale xuseen macsuum kamay dhigin awlaaddii xasanna macsuum kamay dhigin ma daliil baa kala gaar yeelan cali ibnu xuseenna inankiisii maxamed ibnu cali bay ku gaar yeeleen cismada tafyiirtiisii kale lama wadaajin maxamed ibnu calina inankiisii jacfar ibnu maxamed jacfar saadiq bay ku gaar yeeleen walaalihiin lama wadaagaan bay yidhahdeen dee aayaddu kuma tusin xadiiska xadiisulkisaa bay dooneen inay deliishadaan in nebigu sala allahu alayh wasalam faatima iyo cali iyo xasan iyo xuseen inuu maro markaa ku soo daboolay dabeedna uu yidhi hawlaai ahli beyti kuwani waa ahlu beytkaygii laakiin xadiiskaasi takhsiis ma faa'iidaynaayo oo lama odhan aalubaytkaygu ma aha intan oo qura mooyaane wax kale hadduu ruux saaxiibbo badan leeyahay oo uu yidhahdo hawlaa'i asdiqaa'iya afar ka mida ah. kuwan waa saaxiibbaday miyay tilmaamaysaa saaxiibbo kale inaan lahayn xasri lagu koobayo miyay ku jirtaa saasoo kalena ugu jiri marka aalubayt kale inaanu lahayn faa'iday mayso ta kale haddii xadiiska la deliishanaayo maxaa cid kale loo soo geliyo afarta ka baxsan aalubaytka kalena looga saara siyaaqa ayadduna wuxuu caddaynayaa zawjaadka nebigu inay aalubaytka ka mid yihiin ta kale ahlubaytba ahlubayt ba aayadda la yidhi innamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albayti wa yutahhirakum tahiira ahlubeytkana zawjaadka ugu horreeya bal qur'aanka mawaadicda uu kaga soo arooray ahla albeyt macnaha looga jeeda eega atacjabiina min amri illaah raxmat ullahi wabarakaatuh calaykum ahla albayt zawjadii waa ku jirtay hal adullukum calaa ahli beytin yakfuluunahu lakum ahla beyt waxaa looga jeedaa waa cidda beytka laasimta ee ku sugan marka zawjaadku waa ugu horreeya axaadiista qaarkood oo saxiixa waxaa ku soo aroortay ahlu beyt in lagu iطlaaqayo zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam oo nebigu ku magacaabay xadiiska bukhaariga man yacdirunii ilaa rajulin balaga adaahu fii ahli beyti marka ahlu beyt baa lagu ilaaqay zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam riwaayo kaleoo fii ahlii sheegaysaana waa jirtaa yani ismana diidayaan marka idan saasaan aayaddu wax daliila aynay ugu jirin tadhiirka mawaadic kaleba waa ku soo aroortay tahiraadiyo cismo lagama qaadan khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakiihim biha ciddii zake laga qaadayaba markaysa waa macsuumiinna laga qaadan maayo wuxuu kaloo allah yidhi wayunazilu calaykum min asamaa'i maa'an liyuطahirakum bihi wayudhiba cankum rijsa shayطaan yacnii ilaahay waxau yidhi wuxuu idinku soo dejiyey reer bedel isagoo sheegaya samada biyuu idinka keenayo roob liyuطahirakum bihi si uu idinku tahiruu idinku keena wayudhiba cankum rijsa shayطaan iyo qurunka shaytaanka suu idinka tegsiiyo saddex boqol iyo dhowr iyo tobanba inay ahaayeen reer beder si uu idinku daahiruu idinku keena iyo qurunka shaytaanka uu idinka tegsiiyo inuu ilaahay sidaa u soo rogay oo u keenay biyahe ma macsuumnima laga qaadanaya jawaabtu waa maya calaa kulli xaal deliil leh cismada ay yidhaahdeen waa macsuumiin waa ta kale yacnii waxa caddaynaaya inaan macsuumiin ahayn cali bnu abi aalib waxyaalaha qaarkood waa isku cilkaambiyey oo wuxuu tamanniyey inaynay dhici lahayn aanu samayn lahayn ta kale ficilladoodu way iskhilaafeen xasan ibnu caliy jagadii guud ee muslimiinta waa ka tanaasulayoo wuxuu uga tanaasulay mucaawiye oo xilkii ku wareejiyey lana baayactama xusayn ibnu caliyna markii dambuu isaguna raadinayaa inuu jagadii iyo xukunkii waagii dambe ayuu doonayaa wakhtigii yaziid inuu markaysagaa jagadii iyo xukunkii raadiyo marka tanaasulka uu ka tanaasulay xasan ibnu caliy macsuumnimada ay sheegayaan say u waafaqaysaa marka ficilladoodu inuu iskhilaafeen lafteeda ayaa caddaynaysaa cismadu inayna jirin daliilna cismadu saasayna u lahayn almuhim waxyaalaha ay qabaan waxaa ka mida oo qoladaa shiicada raafidadii ay aaminsan yihiin tasawuf ghuluwi ku jiro ay ku talax tageen oo waxdatulwujuudkii ay wakhtiyada qaarkood tasriixinayaan waayo saaxiibnima ka dhaxaysay yacni labada qolo niman badan oo a'immada ka mida ah suufiyada haddana shiicana waa ahaayeen waxaanay wadaagaan imaamiyaalka markaa way wadaagaan oo badanka suufiyadu waxay u abtirsadaan sanadka markaa raafidada qaybo ka mida ah ayay u abtirsadaan raggii waaweynaa ee suufiyada ahaana qaarkood shiicay ahaayeen hadday tahay ibnu carabi asuufi hadday tahay xallaaj hadday tahay kheyrkood marka waxaa ka mida waxaatulwujuudka ay aaminsan yihiin inay yidhaahdeen iyagoo cali ku been abuuranaya oo been ka sheegaya inay yidhaahdeen cali baa wuxuu yidhi ana wajhullaahi ana janbullaahi wa ana alawal wa ana alaakhiru wa ana alظaahir wa ana albaatinu wa ana bikulli shayin caliim wa ana uxyi wa ana umiitu wa ana xayun laa amuut yacani wejigii ilaahay baan ahay jambullaahi baan ahay kulaha waa been calimo odhan waa beenay iyagu samaysanayaan anaa horreeyeyoo anaa dambaynaaya oo aakhirka noqonaya wax walbana waa ogahay waxna waa nooleeyaa waxna waa dilaa ka noole aan dhimanayn baan ahay dee sifaadkaasina waa sifaadkii ilaahay kutubtooda kutubo badan baa qoraya sidaas oo cali u nisbaynaya bixaarul anwaarkaa ka mida rijaalu kashigaa ka mida qaarkood waxaabay yidhaahdeen gabay bay ku tidheen abalxasani anta caynulilaahi wa cunwaanu qudratihi asaamiyah wa anta almuxiiطu bicilmi alguyuubi fahal cindaka taczubu min khaafiya yacnii diiwaan gabay ah ayay ku taallaa waxaana tiriyey baa la yidhi sheekooda lagu magacaabo aayatullaahi cabdulxusein alcaamili ayaa tiriyey yani waxaa weeye waa tasawuf haali ah oo waxaatulwujuudkii ah waxyaalahay aaminsan yihiin waxaa ka mida mutca wax la yidhaahdo mutcadaasi inaanu yaro iftiiminno waa loo baahan yahay mutcadaasi waxay tahay waa zinadii oo la bannaynayo siday u tahayna waxay tahay waxay leeyihiin waxa bannaan inaad gabadh la heshiiso gabadhaa weli weyddiisan maysid markhaatiyaa loo yeeli maayo cidi isugu iman mayso yaduunbaa laba kelmadood isdhaafsanaysaan labada kelmadood isdhaafsanaysaanna waa inaad ka mutacaysanayso oo muddana aad sheegto kimi shirka aad kaga mutacaysanaysana aad sheegto bes intaasaa loo shardiyaa qadarku hadduu habeen yahay hadduu laba yahay hadduu bil yahay hadduu sanad yahay hadduu laba sano yahay hadduu saacad yahay qadarkana waa la sheegayaa muddadu zamanku intuu yahay ujrada ay qaadanaysana waa la sheegayaa intaa maygu aqbashay haa hadday tidhaahdo waa dhan tahay mutcaa la yidhaahdaa bay yidhahda waa kuu bannaan tahay waa tumasho ay xalaaleeyeen tumasho weeye tumasho muddadii markay dhammaato furitaan uma baahna yidhaahdeen waa guri kiradii kaa dhammaatoo kale wax dalaaqa uma baahna mutcaa la yidhaahdaa bay yidhahdaa waa bannaanta weliba tiro looma shartiyo afar iyo sagaal iyo siddeed iyo toban tonna looma shartiyo kun dumara baad isu mari kartaa bay yidhaahdeen oo mutcadaa ku wada samayn kartaa iyadoo afartiiba kaa buuxaan nisaabkii afar dumara aad qabto ayaad intaa doonto marka markaysagaa la tuman kartaa aad ka mutcaysan kartaaba iyagu odhanayaan mutcay ku magacaabeen waxay ku leeyihin waa bannaan tahay laa markhaatiyaal bayna u baahnayn walaa weli bayna u baahnayn walaa iclaan iyo ogaysiin bayna u baahnayn inantii oo guriga iska joogtuunbaa waxaa lagu warhelayaa iyadoo uur leh dabeedna waxay odhanayaan mutcaa dhacday oo yaa ogaa ogaalba looma shartiyo labadayadaa is ogeyn wakhtiga iyo yacni markaa lacagtana ka heshiinay besba tan noocaasa waxa weeye waa mutcay yidhaahdaan oo waxyaalaha ay bannaynayaan weliba way bannaantay keliya maaha waxay ku leeyihiin fadli weyn baa ku sugnaaday khayrba ma laha kaan cimrigiisa mutcaysan tumasho bal laga dhigaayo qurbo laga dhiganayo ilaahay loogu dhowaanaya ka hor nebigay ku been abuurteenoo waxay yidhaahdeen nebigaa wuxuu yidhi man tamataca biimra'atin mu'mina kaannamaa zaara alkacbata sabciina mara gabadh mu'minada ka ka mutcaysta kacbada inuu booqduu la mid yahay toddobaatan goor nebigay ku been abuurteenoo waxay yidhaahdeen man tamataca maratan kaanat derajatuhu ka derajati alxusayn hal mar hadduu mutcaysto fadligii iyo derajadii xusayn ibnu caliy ayuu gaadhayaa laba goor hadduu mutcaystana derajada xasan buu gaadhayaa xasan iyo xuseen waxaa fadli badnaa xasan isagaana weynaa isagaana afdal ahaa ina bnii haada sayidun waatuu nebigu yidhi sala allahu alay slam ka saddex goor mutcaystaa wuxuu gaadhayaa derajada caliyu bna abi aalib waman tamataca arbaca maraatin fadarajatuhu ka derajatii ka afar goor mutcaystaana haddaan nebiga ahay derajadayduu soo gaadhaya yacanii mar walba waa ku dallacayaa halka mar ee uu mutacaystu ku dallacaya marka afarta goor buu nebiga ku gaadhayaa talow kumaankunka goor markuu mutcaystayaal ku gaadhaya haddii afartii goor uu derajada nebiga ku gaadhay kumaankun goor hadduu mutcaysto derajadu gaadhayo in laga warramaa loo baahanya minhaajulqaasidiin baa qoraya kaashaani shiikha la yidhahdaa qora oo mashaayikhdooda ka mid a safxadda saddex boqol iyo lix iyo konton bayna ku taallaa waxay leeyihiin mutcada ka dafira waa gaal daruuriyaadka madhabtay ka mid tahoo qofka inkiraa gaal buu noqonaya bay yidhahdeen yacni fasaad bayna xambaarsan tahay waxay noqonaysaa xad zina cid laga jari karaaba inayna jirin oo ciddan baa sinaysta inaan laba odhan karin waayo cid waliba waxay odhanaysaa dee mutcaannu samaynay mar haddaan iclaan la shartinayn oo aan markhaatiyaal la shartinayn oo aan weli la shartinayn oo aan cid kale la soo marayn oo hoos loo samayn karo oo bas laba kelmadood aan isdhaafsan karaan ciddii doonaysa inay sinaysataa laba kelmadood ina isdhaafsata may ka caajisaysaa soo cid waliba ma kari karayso marka waa zinadii baa magac mutca lagu baneeyey layaabka kale jira waxaa ka mid a yagoy sidaa tahay yacni kuwooda yacni marka ashraafta ah amaba markaa sharafta agtooda ku leh ee ka mida yaga ma oggola hablahooda in laga mutcaysto hablaha dadka kale in laga mutcaystay doonayeen dee waa diin tumasho ku dhisan nifaaq iyo been inay ku dhisantahy horaynu usoo aragnay tumashadaasina waxa weye iyaduna waa ku dhisantahy shareecada waa jirtaa mutco waa ku bannaanayd laakiin noocan ma ahayn shuruudihii nikaaxaynay lahayd nikaaxaynay la mid ahayd waxay nikaaxa kaga beddelayd ma jirto mooyaane xagga zamanka waabay bannaanaan jirtay taasi oo la rukhseeyey weligu inuu guuriyey u baahnay taasi markhaatiyadii bay u baahnayd iclaankii bay u baahnayd caddadbax bay lahayd yacnii guurkay la mid ahayd ee zamankunbay kaga beddelay laakiin tan hadda ay samaynayaan tii waa bannaanaan jirtay ee la nasakhay ma aha waa mid yada jeebkooda ah taa waa bannaanaan jirtayna waa la nasakhooo nebigu sala allahu alayh wasalam mar intuu rukhseeyey ayuu dabeedna markii dambena xaaraantinimeeyey sala allahu alayh wasalam markaa xaaraan weeye axaadiis badan baa ku soo aroortoo nebigu ku caddaynaayo inay xaaraanto inay bannaanayn abadan ba inay u xaaraan tahay iska daa wax kale axaadiistaa sheegaysa inay xaaraan tahay kutubta shiicada laftooda waa ku taallaa oo kitaabka la yidhaahdo tahdiibulaxkaam afarta kitaabee ugu muctamadsan kutubtooda ayuu ka mid yahay waynu soo sheegnay wuxuu qorayaa caliyu bnu abi aalib radia allaahu canhu wa ardaah inuu yidhi xarama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yowma khaybara luxuuma alxumuri alahliyati wa nikaaxa almutca nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu xaaraantinimeeyey maalintii khaybar hilibka dameeraha dadla joogga ah hilibkooda waa xaaraantinimey guurka mutcada la yidhaahdana waa xaaraantinimey tahdiibu alaxkaamkaa qoraya juska labaad safxadda boqol iyo afariyo sideed kitaabka kale ee wasaa'ilu shiica la yidhaahdo ayaa isaguna qorayo kutubtooda ka mida juska toddobaad safxadda afar boqol iyo koob iyo afartan nuquullo kaloo la midina waa jiraan ashyaadaa marka lagu soo arooriyo waxay leeyihiin sheekha kitaabka qoray taqiyu hadalkan u qoray dhabkama ahayn taqiyay ka ahayd bay yidhaahdeen oo dadku iskaga dejinayo iskaga maslaxayo beenbeen bay ka ahaydee miduu niye ahaan aaminsan yahay maahayn ma isticmaalaan hadda waxa weeye cadadbax wax la yidhaahdo ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen gabadh keligii mutcadii inay toban nin maalintii isu marayso oo saacadda nin baa la mutcaysanaya kimisharkina ay ka heshiinayaan waa iska tegayaa saacadda kale mid kale ay la mutcaysanaysaa intay la heshiiso isna waa iska tegayaa saasaa loo galaabaxaya aluusi baa soo naqlinaya noocaa inay sameeyaan oo fiidkii ay mutco ku jirto oo nuska dambe habeenkii mutco kale ku jirto oo gelinka hore mutco kale ku jirto yacni markaa sidaa ay u galaabaxayaan waxaan la yaabay buu odhanayaa aluusi wuxuu ka mid ahaa culammadii ciraaq buu ka mid ahaa raximahullah culammadii ciraaq ayuu ka mid ahaa maxamuud shukri aluusi kutub badan buu leeyahay wuxuu idhi waxaan la yaabay raafidi aabbe u abtirsanayaan la yaabay buui ya waaba raafidiya siduu aabbe ugu abtirsanayaan yaani waxaa weeye dumarkiiba waxay ku qaateen tamatuc mutcadaasaa qaar badanay ku dhalatay hadhow nasa beenbeenaa loo samaynaya hadhow baa la waa aalu beyt nasab yar oo markaysaa markaa loo taxayo oo dabeedna halkaa lagaga ridayo o la odhanaya muuse alkaadin baad gashaa jacfar asaadiq oo halkaasoo maxamed albaaqiro yacni caliyu ibnu xuseen xuseen ibnu caliyo caliy ibnu abi aalib waa nasab beenbeen ah dumarkii mutcad ahaa aynu sheegaynay waxay leeyihin tiro looma shardiyo intii la doonaa lagu mutcaysan karaa waxay ka soo naqliyeen maxamed albaaqir inuu yidhi sida kaafigooda ku taalla kitaabka bukhaariga uga dhigan intee iiga bannaan baa lay mutcada markaasuu laysat min alarbac waa been abuur waxaa may qabin a'immadu laysat min alarbac liannahaa laa tutallaqu walaa tarisu wainamaa hiya musta'jara afarta laynoo sheegay kama mid aha ziyaaday ka too dheeraad bay ka tahay waayo lamana furo waxna ma dhaxasho ee waa mid la kiraystay wa hiya musta'jara marba hadday musta'jaro tahay tiro looma shardinayo waxay kaloo ka soo naqliyeen jacfar asaadiq sida kaafiga ku sugan inuu yidhi ahiya min alarbac ma afartay ka mid tahay qaala tasawaj minhunna alfan fa innahunna musta'jaraat waar kun ka guurso mutca ahaan uga guurso kun hal mar waayo waa qaar la kiraystay ee guur ma aha waxyaalaha raafidadu ay aaminsan yihiin waxaa ka mid a ay kutubahoodu qorayaan karbala meesha la yidhaahdaa inay tahay adduunyada meesha dhulka ugu khayrka badan ee ugu barakada badan ee uguna fadliga badan karbala waa halkii xuseen lagu dilay qabrigiisuna yahay karbalaa baa la yidhaahdaa alardu almuqadasay yidhaahdaan ciiddeeda waa ka barakaystaan ciiddeeda carruuraha dhalxanagaa loogu dhejiyaa loo mariyaa waxay leeyihiin ciiddeedu waa barakoo waa lagu bogsanayaa xanuunnada waa laga bogsanayaa waa ciid mubaaraka ah dhagxantan ay ku sujuudaan waa meeshay ka soo qaataan karbala soomaalidu markay sheegayaan waxay yidhahaan waa dhagax leh dhagax yar bay sujuudda dhigayaan dhagax yar bay dhiganayaan markaasuu sujuuddii saarayaa marka waxa weeye halkaa saaraya karbalaa laga keenaa kacbada iyo karbala waxa mudan bay yidhahdeen karbala karbalaa mudan bay yidhahdeen wuxuu yidhi mashaaikhdooda shiikh ka midi ashrafu biqaaci alardi bidaruura waa karbala weeye boqcadaha arlada ta ugu sharafta badani karbala weeye mid baa gebiyo wuxuu yidhi wa min xadiisi alkarbalaa waalkacbati baana lilkarbalaa culuwu rutbati warka karbala iyo kacbada ku saabsan xaggeedana yacni karbalo waxa u muuqdo waxa daahiray inay karbala markaa derajadeedu sarrayso oo kacbada ka mudan tahay saas aawadeed mashaayikhdooda waaweyn qaar ka mida ma xajba may iman karbalay haystaane maxay xaj ka soo doonayaan khumayni ma soo xajin beydka ilaahay ma imano ma soo xajin lam yaxuja qad aayatullaahi siistaani waa ninka loo malaynaayo qaarkood siday ku hilaadinayaan kani markuu jagada ka tago yacni uu dhinto aayatullaahi khaamin'i ka la yidhaahdo inuu isagu ku xigaya dadka qaarkood oo dorasayaan aayatullah sistani ma soo xajin waxay qabaan ziyaarada qabriga xuseen la tagaa in xajaj fara badan uu ka khayr badan yahay saasay qabaan waxay yidhaahdeen mashaayikhdooda shiikh ka mida ah, waxay ka soo naqliyeen abu cabdilaahi ay ku been abuurtaano waa jacfar asaadiqe nin baa ku yidhi buu yidhi marka waxaan xajiyey sagaal iyo toban xaj ee ilaahay ii bari xajka labaatanaad inuu ii fudaydiyo jacfar bay ku been abuuranaya saasaa lagu yidhi bay idhahay markaasuu qabriga xuseen ma siyaaratay markaasuu may markaasuu siyaarada aad qabrigiisa siyaarataa labaatan xaj kaaga khayr badan haddaba waa labaatan kaafiga bukhaarigooda ka ka dhigan kitaabka bukhaariga uga dhigan baa qoraya juska afraad shan boqol iyo koob kutubo kalena waa qoraya wuu yareeyey markuu yidhi labaatan xaj buu ka khayr badan yahaye waa laga sii badiyey wuxuu yidhi laka bikulli rakcatin tarkacuhaa cindahu ka sawaabi man xaja alfa xaja yacni qabriga xuseen qofka taga jacfar asaadiq bay ku been abuuranayaan hal ragcad markuu ku tukado wuxuu ka dhigan yahay kun xaj inuu helayo sawaabkii iyo ajirkii kun xaj hadda waa kun intaa keliya maaha iyo kun cimro iyo kun qoor oo la xoreeyo wactamara alfa cumra wa actaqa alfa raqaba wa kaannamaa waqafa fii sabiili illaahi alfa alfa mara maca nabiyin mursal wuxuu kaloo ka dhigan yahay haddaba halkii ragcad hal malyan oo goor inuu nebi la jihaaday hal malyan haddana oo goor inuu nebi la jihaaday waxaa qoraya kitaabkooda la yidhaahdo tahdiibu alaxkaam afarta kitaabee kutubtooda ugu mudan buu ka mid yahay juska lixaad saddex iyo toddobaatan kutubo kaloo qoraya waa jira isaga ku aftoon marka siday ugu talax tageen aad iyo aad bay u badantay ashyaadaa ay sheegayaanna wax daliila male waxay leeyihiin dadka kale ee aan shiicada ahayn yacni naar bay gelayaan jannada waxaa loo abuuray yacni dadka shiicada baa loo abuuray yaga markaa jannadaa la dalaq siinaya dadka kalena waa la naaraya naartaa lagu guraya kutubahoodaa qoraya muctamadka agtooda ka ah waxaynay qabaan dadka kale waa gaalo waa nawaasib waa dadkii xuseen dilay marka waxay ku xukuman yihiin inay dhammaantood nawaasib wada yihiin nawaasibtuna agtooda waxay yihiin gaalay agtooda ka yihiin oo waxay leeyihiin waa kufaarun anjaasun arjaas waa gaalo qudhuna weeye naartana geliya saas aawadeed ahlu sunnaha dilkooda ilaahay bay ugu dhowaadaan hadday arkaan gaalo laynaysaa way u soo adeegaan way u soo miskaansadaan sidii loo xaaqi lahaa bay ku tala galaan gaalo lama dagaalamaan dadka qaarkood baad ka maqlaysaa wakhtiyada qaarkood iyagoo odhanaaya wax gaalo iska celinaya shiicaa jirta laakiin shiico waanu sidaa ma yidhaahdeen shiica taaka ay furato gaalo ka qabsatay lama hayo taariikhda weligeed babaadh horena uma dhicin iminkana ma dhicin gaala waa istaqaanaayo cantariyaadka wakhtiyada qaarkood ay boolixooftoonayso yaguna waa is og yihiin diin islaam inaynay ku sugnayn gaala waa og tahay yagaa tamkiininaya ciraaq maxay ugu dhiibeen mandiqada ahwaasi la yidhahdo maxay u raaciyeen isticmaarku markuu joogey oo uu dhulalka markaa waxa waxaweye qabsaday yacni gaalada marka waxa weeye ay iyagu u ahaayeen yacni kuwa yacni gacanta u abay ahaayeen abaalmarin baana loo siiyey meesha ahwaaz la yidhaahdo waa mandiqo carbeed oo faris aanay shaqo ku lahayn ingiriis baa eeraan ku daray waana dhulka ugu khayraadka badan eeraan dhowr webi baa mara baatroolka ugu badanna waa meesha laga soo saaro boqolkiiba sagaashan dhaqaalaha iiraan waa halku ka soo baxo ingiriis baa siiyey abaalgud buu siiyey nin carbeed baa ka talin jiro khascal loodhan jiray ciidamadii ingiriis intay noqdeen ayaa marka waxaa meeshaas yacnii markii dambe uu abaalgud u siiyey sidii bay ku haystaan muslimiinta waa ku soo dheereeyaan laakiin gaalo lama dagaalamaan meel la kama qabsan taaka ay qabsadeen lama hadlo gaaladu markay soo duusho cidda gadhwadeenka u ah iyo cidda u adeegaysa iyo cidda ciidanka u noqonaysaaba waa shiico taariikhii horaa la baadho boqortooyadii cabbaasiyiintu caasimaddu waxay ahayd bakhdaad nin raafid iyo shiicada raafidada ah ka mida laba ninoo ninna la odhan jiray nasiiruddiin buu isku magacaabi jiray nasiirushirki bay culammadu yidhaahdaane attuusi annasiiru tuusi iyo ibnu calqami labadaasaa ka adeegey boqorkii cabbaasiyiintuu u yimi taqiyadiyo wixiibuu kula isticmaalay waa isu debciyey waa ammaanay waa ku dhadhowaaday waa isku dhedhejiyey boqorkii kaflaa ku dhacdoo waa aaminay wuu soo dhowaystay wasiir buu ka dhigtay gaaladii tataarka waa mogoolka qolada la yidhaahdee mongoliya ayuu warqadu u qoroo wuxuu idhi na soo weerar ciidamada boqortooyaduna markaa waa badan yihiin oo boqol kun bay gaadhayaan waar ciidanka baqhdaad waa badan yahoo lama soo aamini kara buuhi laakiin hadday kaa dhabtay warkaad sheegaysaa ciidanka kala dir haye anaa ka shaqaynaya buui boqorkiibuu u tago wuxuu ku yidhi masruuf uma hayno ciidamadan badan dan keensanaysaana ma jirto aan dhinno ciidamada ciidamadu markaa waa boqol kun markii ugu horraysay shan iyo toban kun buu dhima haddana labaatan kun buu dhimay siduu u dhimaayey toban kun buu ka soo reebay war buu haddana u qoro wuxuuhi way sallaxantee soo weerar tataarkii baa soo duulay oo boqorkii hoolaa ka wato baqdaad dusheeda yimaadeen boqorkiibuu ku yidhi heshiis aan inooga soo dhammeeye ii dir aniga haye u tag buu yidhi raafidii buu aaminay ma raafidaa la aaminaa caama wa caama waa u tegey sirtiiyo wixii oo dhan buu farta ka saaray dabeedna wuxu uhi iminkana waa kuu soo shirqoolayaa waan kuu keenayaaye markaan kuu keeno birta ka asal boqorkiibuu ku soo noqday wuxuu yidhi heshiis buu diyaar u yahay weliba inaa xididaanna wuu doonayaa oo inankaaga inantiisa uu guuriyo markaa ina heshiiskaa la soo galla ciidan buu doonay inuu kaxaysto oo heshiis baynuu soconnaa maxaad ciidan ka kaxaysanaysaa buuli xaashiyada iyo dadka markaysagaa kaa agdhow qudaadda iyo culammada iyo markaysa marka waxaan yacni madaxda kale kaa agdhow yacni inakeena waa kaxeeyey toddoba boqol iyagoo abuu afka uga geliyey aan dagaalba de u soconay markaysa markaa dadkii eh, xulka ah waa la qabtay in yar waxaa loo sii daayey gudihii intii kalena halkan baa maxaabiis laga dhigay markii dambena waa la layn doonaa intii kale markii la laayey ubadkii khaliifada ka mid a culammadii baa ka mida qudaadii baa ka mid a madaxdiisii kalaa ka mid a wuxuu doonay boqorka intuu ihaanaysto inuu sii daayo heshiis la galo wuxuu yidhi heshiiskaasi ma soconayo kii raafidiga ahaa khabiiskaabaa ka odhanaya haddaad la heshiiso sannad ama labaa laga yaaba heshiiskaasi inuu socdo hadhow ciidan bay ku urursanayaan oo kula dagaalamaya isaga dil buu yidhi horta siduu ugu taxdiidinayay isagiina waa la dilay markaasuu yidhi haddaba soo gal intii shiicadaabuu gaar u saaro u yidhi intaa iga taaban intii kale oo dhan buu markaisagaa mid walba tusa u yidhi halkanna kuwan baa ku jira halkanna markaasaa dabeed markaa birta laga aslay waxaa la hal malyan baa la dilay ba hal malyan baa la dilay shiica ilaalaan bay ku faanaan xasuuqa ahlusunnaha lagu sameeyey hadda waa hal malyan oo qof marka la yareeyo siddeed boqoloo kun baa lagu sheegaa ee la yidhahdo waxba aan laga soo qaadin maaha aha toban kun iyo labaatan kun iyo boqol kun iyo laba boqol iyo saddex boqol toonna maaha waxaasay geystay ninka noocaas ah shiicada agtooda wuxuu ka yahay markaa nin dee aad iyo aad u qaali ah aan isagoo kala jirin yacni saasuu agtooda ka yahay waxay ku faanayaan qolada markaa shiicadu ama raafidadu sidii marka ahlu sunnaha loo xasuuqay iyo sidii loo laayay ku faanayaan iyo siduu dhiiggoodu u dareeray ee u rogmaday cidda samaysayna marka arrinkaa shirqoolkaas samaysayna waa raafido iyagaa sameeyey nin mashaayikhdooda ka mida oo u tarjameeyey kitaab tarjamo a leh oo mashaayikhdooda taariikhdooda ka warrama ninkaa taariikhdiisa markuu sheegaayo aad buu ammaanay waa ninkii madbaxada iyo xasuuqaa sababay ee gacanta gaalo ahaa wuxuu idhi sulطaanu اlmuxaqiqiin wa burhaanu اlmuwaxidiin mawlaana alkhawaajatu nasiiru اlmillati waaddiin muxaqiqiinta waa kii ugu mudnaa kuwa cilmiga taxqiijiya muwaxidiinta ahlu tawxiidkana ka burhaankooda iyo daliilkoodaa wey mawlaana alkhawaajatu nasiiru lmillati waddiin xagguu diin nasiir uga yahy wuxuu sheegay dabeedna hoolaako boqorkii tataarka inuu wasiir u noqday markaasuu yidhi wuxuu wasiir ugu noqday liirshaadi alcibaadi wa islaaxi albilaadi wa qaطci daabiri silsilati albagyi waalfasaa silsiladda bagyiyo idinkaa ka mid ah waa ku xukuman tihiin mar haddaydaan raafida ahayn weligiinba u xaqliya weligiinba u sacabeeya shiicadu waa niman wanaagsan dhaha waxaa yani agtooda waxaa ku xukumantihin aakhiran in ahlu naar tihiin awood hadday idin helaanna inaan xabad laydinka reebin ba xukumantihin ama cadaada ama madoobaada ama casaada ama carab ahaada ama cajab ahaada yuhuudda idinka jeceliyin wuxuu idhi wuxuu wasiir ugu noqday boqorka hoolaaka oo boqorkii gaaladee si uu addoommada u hanuuniyo beledadana u islaaxiyo ahlusunnaha in la xasuuqaa islaaxii beledka ah silsiladii iyo taxanihii xadgudubka iyo fasaadka ahaana suu u dabar jaro ahlu sunnahoo dhan baa fasaad iyo baqyi ku xukuman wa ikhmaadi naa'irati aljawri waalalbaasi biibdaadi daa'irati mulki bani alcabbaas iyo si u bakhtiiyo dabkii dulmiga si u bakhtiiyo oo ku bakhtiiyo boqortooyada bani banilcabbaas hadda weliba cabbaasiyiintu waa aalubeyd cabaas ibnu cabdilmualib bay u abtirsanayaan aalubeydkii nebigay ka mid yihiin mulkiga yani bani banilcabbaasna si loo markaa bakhtiyo dabkooda iyo dulmigooda wa iiqaaci alqatli alcaammi min atbaaci ulaa'ika adaqaam iyo dilka xasuuqa caamka in lagu sameeyo kuwa yani markaa waxaa weeye xunxun cidda atbaacda u ah waa shacabada la xasuuqoo la maryo ilaa ansaala min dimaa'ihim alaqdaari ka amhaali alanhaari kulahaa ilaa uu ka dareeray buu yidhi dhiigaggoodii qurunka ahaa togogoo kale ay ka dareereen buu kuhi siday togogga u rogmadeen fanhaara biha fii maa'i dijla siday u durdurayeen dhiigaggaasi bay toga dijla saa u galeen buu yidhi hadda ninka tarjamada sheegaya waa nin raafidi ah oo shiici ah oo raafidi ah ammaan baanu u sheegayaa uu ku ammaanayo uu gacanta kuma go'dayo markay waxbaan yaani wax wanaagsan buu sameeyey siduu dhiiggu u qulqulayo u durdurayey ayuu markaa webiga dijlo galay webiga dijlo wuxuu dhex maraa bakhdaad wa minha ilaa naari jahannama daari albawaar wa maxalli alashqiyaa'i waalashraar markuu dhiiggii halkaa galayna marka dambana naarta jahannamu markiisaga gelaya ay ku amuugmayaan wuxuu ku qoray tarjamada maxamed baaqir alkhawanisaari calayhi min allahi maa yastaxiq kitaabkiisa la yidhaha rawdaat ljannaat la yidhaahdo juska marka lixaad saddex boqol ilaa saddex boqol iyo kow khumayni laftiisu waa ammaanay ninkaas oo waxa uu tilmaamay inuu waxa weeye ninkaasoo kale in la waayaa inay khasaaro ku tahay caalamka wuxuu yidhi wayashcuru annaasu bialkhasaarati bifuqdaani alkhawaajati nasiiri diini duusi wa adraabih miman qadama khadamaatin jaliilatin lilislaam dadku waxay dareemayaan buu idhi khasaare weyn inay waayeen khawaajihii nasiirudiin aduusi la odhan jiriyo kuwa la midka ah oo yacni markaa khidmooyin waaweyn u geystay iyo waxtarro waaweyn islaamnimada u taray kitaabkiisa alxukuumaة اlislaamiyu ku sheegaya safxadda boqol iyo siddeed iyo labaatan taasoo keliya ma aha marar badan oo kalay sameeyeen maxaaba taa laga sheegayaa yaga laftoodaa xasuuqa sameeya ahlu sunnaha eeraan maxay ku sameeyeen xadis walaa xaraj sida loo xasuuqiyo waxa lagu sameeyo kaale arag si kastay u badan yihiin masjid cusub inay dhistaan markaa looma oggola masaajidoodii horaa markaysaga inta waddo lagu soo duwo lo odhanayaa waddaa jiidhay beddelna la siin maayo kelmad yaga khilaafsan lagama sheegi karo masaajidda ahlu iska daa masjidada iyagu ay leeyihiin masjidadii ahlu inta raafidada timaaddo waxay doonto ka sheegaysa kelmad haddii la sheego ruux ka sheego yaga maaha yaga laga sheego kelmad yaga khilaafsan haddii la sheego ruuxa sheegay waa la qaadaya waa la qabanayaa degdeg inuu markaysaa wixii uga noqdo u saxeexo uu yidhahdo waa ka toobad keenay ou saxeexo idaacaddana la geeyo uu yidhahdo waa ka toobad keenay wilaayatulfaqiih ha la ateeco ha la raaco siduu sheegayaa xaqa hadduu sidaa odhan waayo deldeladda la sudhaya intee la deldelay culamo la deldeloo la medhiyey sheekh baa mar kelmad sheegay markaasaa la xidhay markii la xidhay baa dabeedna markii dambe waxaa laga soo saxeexay inuu ka toobad keenay oo wixii ka beri noqday idaacaddana waa la geeyo sidiisi khilaafsan buu ka sheegay markaasaa lagu yidhi war miyaad caqiidadii ka noqotay maxaa kugu dhacay war kama noqon buu yidhi waa laydirqi jeelkii waxaa laygu soo geliyey toban dhallinyaro ah baa laygu soo geliyey iyadoo kii duubka weynaana la socdo ee shiikha u ahaa oo uu leeyahay fuula fuula weliba dembi kuma qabtaan fuulistaa fuulaysaan dembi kuma qabtaan xataa laysa calaykum guslun maydhasha idima saara aynay ahayn ka noqo hadda oo saxiix idaacaddana waa inaad tagtaa wixii aad ka noqotaa ka beri noqotaa sidaa haddaad yeeli weydo waa laguu fulinaya sidaas ikraahaasaan ku yeelay buu idhi aan erayga afka baarkiisa uga idhi ee waxaan caqiide ka noqday ma jiro ahlusunna maxay qabaan markaysaga eeraan maxaa eeraan laga sheegayaa shiicada markaysaga labnaan maxay sameeyeen qaxoontiyadii shatiilo iyo maxay ku sameeyeen intay soo galeen baan waxaan yuhuuddu ku samaynin ku sameeyeen markaasaa dad u sacabinayaan oo ay leeyihiin marka waxa weeye wanaag bay samaynayaan xumaanaha nimankaasi ay yihiin haddii laga warramo wax laga gayoonaya ma qodobadii qoraa kama gayoon waa kaydun min fayd kelimaad kooban bay intani noqonayaan marka la eego laakiin waxyaalo badanoo xunxun bay leeyihiin yani shareecadii saasay ugu ciyaarayaan jumco iyo jihaad toonna ma qabaan haddaanu soo bixin imaamkoodu waxay ku leeyihiin jumca xataa inama saara imaamka ay leeyihin god buu ku jiraa ilaa uu soo baxo jumca inama saaray leeyihin jihaadna inama saara haddana uma joojiyaane markay doonaan waa dagaal galaanoo yadaanu soo bixin bay cidday doonaan xasuuqaan ahlu sunnahu waa looma ooyaan waa looma ooyaan caalamkana waxay doonayaan inay waxoodaa ka hirgeliyaan oo meel walba geeyaan bay rabaan yacnii dadaan shiico aqoon bay isu wanaajinayaan markaasay ku kadsoomayaan mashaayikhdooda qaarkood waxay sheegayaan ay leeyihiin ahlu sunnaha isku ilaahna ma nihin isku nebina ma nihin wuxuu ihi shiikhooda la yidhaahdo nicmatullaahi aljazaa'iri la yidhaahdo waa mashaayikhdoodii horuu ka mid ahaa kutubo badanna waa leeyahay wuxuu idhi innaa lam najtamic macahum ahlu sunnuhu u jeedaa calaa ilaahin walaa calaa nabiyin walaa calaa imaam ilaah aanu wadaagno iyo nebi aanu wadaagno iyo imaam aanu wadaagnaa midna ma jiro isku ilaahna ma nihin isku nebi ma nihin isku imaam ma nihin wadalika annahum yaquuluuna ina rabbahum huwa aladii kaana muxammadun nabiyahu wa khaliifatuhu bacdahu abu bakrin wanaxnu laa naquulu bihada rabbi walaa bidaka nabiy nicmatullahi aljazaa'iri baa odhanaya waxay odhanayaan buu ihi rabbigayo waa ka muxammedna nebigiisii ahaa abuubakarna khaliifadii nebiga ka dembeeyey ee xaqa ahaa uu ahaa annaguna sidaa odhan mayno buuhi laa naquulu bihada rabbi walaa bidaka nabiy bal naquulu ina rabba aladii khaliifatu nebiyihi abubakrin laysa rabbana walaa daaka nebiyu nebiyana rabbigaasina nooma rabbi aha nebigaasina nooma nebi ah kula alanwaaru nucmaaniya ayuu ku odhanayaa juska labaad safxadda laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan ilaa laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatan waxay qabaan ahlu sunnuhu inay yihiin yacni garacyo inay yihiin saasay qabaan oo waxay leeyihiin ruuxu markuu dhalanayo ayaa ibliis baa yimaadda ibliis markuu yimaaddo oo uu dhalashadaas soo xaadiro hadduu shiicada yada yahay markaasaa laga dhowrayaa laga ilaalinaya waa laga xijaabaya haddaanu shiicadayada ahaynna inan hadduu yahayna yacni fartuu dabada ka gelinaya inan hadduu yahayna fartuu xubinta taranka ka gelinaya inankuna markaa wuxuu noqonayaa mid la fuulo inantuna waxay noqonaysaa mid sinaysata marka ahlu sunnaha waxay u qabaan inay garaacyo yihiin kutubtooduna saasay qoraysa waxay yidhaahdeen ina annaasa kullahum awlaadu baqaaya maa khala shiicatana dadka dhammaantood yacni waxa weeye waa garacyo shiicada mooyaane majlisii shiikhooda la yidhaahdaa wuxuu yidhi baabun annahu yudca annaasu biasmaa'i ummahaatihim ila ashiica maalinta qiyaame dadkoo dhan waxaa loogu yeedhaa magacyadii hooyooyinkooda shiicada mooyaane iyaga aabbayaashood baa loogu yeedhaa laakiin dadka kale waxaa loogu yeedhaa hooyooyinkood ina heblaayaa la yidhaahdaa labiyo toban riwaayo ku soo arooriyey baabkaas cayaashi shiikha la yidhaahdaana wuxuu sheegayaa tafsiirkiisa hadda tafsiirulqur'aan baa lagu sheegaya warkaa mujalladka labaad laba boqol iyo toddobiyo soddon maa nasu maa min mawluudin yuuladu ila waibliisun min alabaalisa yaxdur fain calima ana almawluuda min shiicatina xajabahu min dalika ashayطaan wain lam yakun ilmawluudu min shiicatina asbata shayطaanu isbacahu fii duburi اlghulaam fakana ma'buunan wa fii farji aljaariyati fakanat faajira ya waxay kaloo qoreen oo ay yidhaahdeen dadka xuseen qabrigiisa soo siyaarta ilaahay il raxmadeed buu ku eegaa intaanu xujaajta carafa joogta aanu eegin waaya baa la yidhi kuwaas yaga garacyaa ku jira laakiin kuwa xuseen soo booqda garacya kuma jiraan waxay leeyihiin imaamka ay sugayaan markuu soo baxo wuxuu soo noolaynayaa bay wax alla wixii xukunka soo maruu soo noolanayaa saddex kun oo ruux buu soo noolaynayaa abuubakar iyo cumar laga bilaabo ilaa laga soo gaadho yacnii xukaamtii ugu dembaysay saddex kun buu soo noolaynayaa mar walba shan boqol buu dilayaa haddana shan boqol buu dilayaa haddana shan boqol buu dil saddexdaa kun yaga waa la soo nooleeyey xukaamta kale ee jirtana waa la laynaya carabtana waa xasuuqaya siduu u xasuuqayo kutubtoodu waxay qorayaan waxay dadku is yidhaahdaan warkani mala aalu maxamed ma aha qaraabadii maxamed malaa kama mid aha ka sidan wax u laynaya raxmaddarrada kutubtoodii baa saa u qoraya ka warran dabeedna xukunkii aalu daawuud buu wax ku xukumaya marka ma yuhuudi baa talow inoo yimi xukunka aalu daawuud muxuu ku xukumayaa shareecadii nebi muxamed ee sharaa'icda ugu dembaysay shareecooyinkii hore nasakhday ee shareeco nasakhaysa aynay jirin muxuu iyada ugu xukumi waaye yaxkumu bixukmi aali daawuud carabtana waa xasuuqaya waalaynay bay kulihi wuxuu yidhi kaafigoodu wuxuu qorayaa waa kitaabka bukhaariga uga dhigan baabun fi la'imati anahum idaa dahara amruhum xakamuu bixukmi daawuuda wa aali daawuud ya walaa yas'aluuna albayina xukumkii daawuud iyo xukumkii aalu daawuud bay ku xukumayaan caliyu bnu xuseen baa la weydiiyey buu yidhahdeen waa ku been abuuranaya biayi xukmin taxkumuun qaala xukmu aali daawuud fain acyaana shayun talaqaana bihi ruuxu lqudus haddii shay markaa na daaliyo oo na seego ruuxulqudus baannu kala kulannaa waxay qabaan siday kutubahoodu qorayaan asarkana ku tusinayo asarro badan oo kalena ku tusinayaan waxyigu inaan u go'in ee a'immada markaa a'immadooda loo waxyoodo waxay leeyihiin wixii markaa nagu adkaada jibriil baa imanaya isagaa u sheegaya calaa kulli xaal waxyaalahaas dhammaantood waxay caddaynaysaa yacni dalaalka nimankaasay caddaynaysaa marka sidaas aawadeed nimanka shiicada ee raafidada ahi waa niman lunsan yacni diin islaam kuma sugna culammadu ahlucilmi badan baa sheegay inay gaalan yihiin ashyaa badan oo gaalnimo ana waa soo rarnay oo ay qabaan oo ictiqaadsan yihiin oo shirki leh oo waxdatulwujuud leh oo taxriifulqur'aan leh oo inay a'immada ahlubeytku qaybka og yihiin ay markaa ka mid tahay oo waxyigu inuu markaa weli baaqi yahay oo yacni a'immada loo waxyoonayo marka ay ka mid tahay ashyaa fara badan baynu soo naqlinay oo takfiirka saxaabada ay gaalaysiinayaan ee nacdalayaan ay ka mid tahay oo zinada ay caaisho ku ganayaanee ilaahay ka beri yeelay ay ka mid tahay marka waxa weeye ashyaa badan oo kufriyaaday kulansadeen marka nimankaasi niman muslimiina ma aha diin islaamna kuma sugna a'immadii hore ayaa gaalaysiiyey imaam axmed ibnu xambal waxau idhi raximahu ullah yani alraafidatu kufaar nimanka raafidada la yidhaahdaa waa gaalo muslimiin ma aha a'immadii kale ahlu sunnuhuna sidaa imaam axmed ibnu xambal uu yidhi bay iyaguna cabbireen oo yidhaahdeen bale culammada qaarkood waxay ku soo rareen ijmaac culammada ahlu sunna isku waafaqsan yihin inay gaalo yihiin nimankaa raafidada lahay inay gaalo yihiin inay isku waafaqsan yihiin bay ijmaac ku soo rareen ka hadda casrigan joogay ee hadda nooleeyey ee khumayni calayhi min allahi maa yastaxaq yacni ahlu cilmi badan baa gaalaysiiyey oo gaalnimadiisa caddeeyey mu'tamar mu'tamar lislaami kun iyo afar boqol iyo sideeddii oo caalamka culammada culamo badani caalamka ay isaga yimaadeen makana shirkiga shirkaasi uu ka dhacay waddanno badan oo kala duwan oo mu'tamarulislaamiga ku jirana ay culammadoodu yimaadeen waxaa culammadii isu timi dhammaan isku waafaqeen inuu gaal yahay khumayni inuu gaal yaho muslim aanu ahayn bay isku waafaqeen hadda maaha culammada sacuudiga oo keliya waa mu'tamaru lislaami oo waddannada markaa caalamka ee islaamkae kala duwan culammadii isaga timi oo dhammi ay isla qaateen ashyaa badanoo kufriyaada oo ashyaada aynu sheegnay wax ka midii marka ay ka mid yihiin yacni marka ayaa kutubihiisii laga soo saaray lana akhriyey wuxuu isagu la gaar yahayna ma aha waxaa isaga lagu gaalaysiinayo waxay raafida wada qabto waxay raafida wada qabto weeye a'immada kale markaa caalamkana saas si bay iguna tilmaameen maxamed naasiradiin alalbani waa la weydiiyey shan hadaloo uu leeyahay khumayni baa lagu akhriyey dabeedna wuxuu idhi shantuba waxa waa gaalnimo cidda saa ku baaqaysaana waa gaalo wey islaam ma aha yacni ahlucilmi badanoo kalena waa tilmaameen marka min qadiimi zamaan bay culammadu gaalaysiiyeen raafido oo ku gaalnimo xukmiye eh. markaa diin islaamna u gargaari maayaan diin islaamna ma haystaan waxay ku baaqayaan waa diin kufri iyo gaalnimay ku sugan yihiin kufriga iyo gaalnimada inay u adeegayaan oo ku baaqayaan gaaladana saaxiib bay yihiin yaan lagu kedsoomin waxyaalaha dadka la maqashiinayo yaan lagu kedsoomin colaadi kama dhaxayso yani iyagiyo gaalada ilka abeeso hoos ka xidhiidhsan gaalo waa istaqaanaa ya yacani waxa weeye mid yacni arrinkoodu qarsoon yahay ma aha yacni mid waxa weeye ee diin islaam ay rabaanna ma aha yacani waxa weeye wakhtiyadii xataa hubku mamnuuca ka ahaa cidda hubka u soo gedi jirtay ma mataqaanaa yuhuuddaa u soo iibin jirtay safqada yuhuuddaa ku jirtay yadaana markaa yacni hubayn jirtay yadaa u soo iibin jirtay way xidhiidhsan yihin iminkadan qolada qaacidada la yidhaahdi iyo eraan colaadi kama dhaxayso saaxiib bay yihiin waxay saaxiib u yihiin si waxa weeye marka ahlu sunnaha loo rafaadiyo bes waddannadooday geeyaan tababarray siiyaan way caawiyaan lacagay ku caawiyaan yacani waxa waddannadooda ammaan bay ku haystaan iyagaa waxa weeye tababarkii ka qayb qaata qaaciido iyo waxa weeye markaa eraan waa saaxiib waxaynay doonayaan inay markaa u maraan wasiilo ay adeegsanayaan bay rabaan algaayatu alxasana tubar lwasiila waxay doonayaan si ay u rafaadin lahaayeen yacnii waxaynay doonayaan caalamka meel walba si ay madhabkooda u geyn lahaayeen oo u faafin lahaayeen waxayna ku tala galeen caalamka inay sidaa u wada qabsadaan bay rabaan hadday soomaaliya yimaadaanna cidday ku soo degayaan waa la garanayaa cidday ku soo degayaan waa la garanayaa halkaasaan ku joojinayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk